الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كلي موضوع laba isbuuc ka hor balaysiiye mise ka badan marka diyaarintaan soo diyaariyay laba saacadood bay u baahan tahay nus saac in laysugu soo celiyana cidhiiri baa sii gelaya laakiin in insha allahu tacaala sidaa laysoo amray ayaan in insha allahu tacaala usoo koogayaa waxaanan tilmaamayaa ruusu aqlaam warka qodobadiisa ugu muhiimsan ayaan ku gaabsanaya insha allahu tacaala waxaanan doonayaa insha allahu tacaala mawduuca inaan dhowr qodob u qaybiyo anwaan muqadimaad badan sii gelin si aan waqtiga uga faa'iideeyo cinwaanku waa tarbiyat lajyaali الnaashia wa atharuha fi mustaqbali اlumma ubadka in la tarbiyadeeyo soo koraya iyo saameynta uu ku leeyahay ummadda muslimka mustaqbalkeeda wanaagsan dhowr su-aalood baan mawduuca u qaybinayaa su-aasha koowaad waa tarbiyo maxay looga jeednaa su-aasha labaad yoorka iyo hadafka iyo ujeeddada aynu ka leedahay markaynu ubadka rabaynayno maxaynu uga jeednaa qodobka saddexaad nabigu calayhi salaatu wasalaam sidee u u tarbiyadeeyey usluubyadeed u isticmaalay majaalaadka iyo qaababka uu dadka ka dhisaya maxay yihiin ayaynu insha allahu tacaala mawduuca kusoo koobeyna qodobka koowaad tarbiya waxaynu uga jeednaa waa qofka dhinacyo kala duwan oo shaksiyadiisa saameynaya in laga dhiso oo lagu dhisayo in wax la baro ama tababar loo sameeyo ama wax la tuso la tusaaleeyo ujeeddaduna ay tahay liicdaadi اlinsaani الصaalix licibaadati اllahi wa binaa'i اlxabaaba ujeeddadaynu uga jeednaana waa inaynu soo saarno qof wanaagsan oo alle subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa garanayo o caabudaya iyo qofkaasoo ka qeyb qaadanaya xadaaradda islaamka iyo dhulka in la camiro kaalintiisa iyo dowrkiisa qaadanaya halkaa waxaynu ka fahmaynaa ujeedada ama tarbiyada ka leenahay waa laba qodob labadaba alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu ku sheegay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha in alle subxaanahu watacaala aynu caabudno iyo dhulka inaynu ka qeyb qaadanno sidii loo camuri lahaa loo hormarin lahaa ka waalid ahaan markaad inankaaga ama inantaada aada tarbiyadaynayso waxaa muhima shan qodob inaad maanka iyo maskaxda ku hayso mid waxa uu yahay taxdiidu lhawiy qofka shaksiyadiisa iyo waxa uu yahay in loo caddeeyo waa hadaf weyn oo ilmahaaga marka la weydiiyo man ant uu ku jawaabaya ana kada wa kada wa kada ana muslimu anigu muslim baan ahay ana soomaaliyu soomaali baan ahay ana antami ilaa kada taxdiid اlhawiya iyaa tahay waa in loo caddeeyo maxaa lagu caddaynaya waxaa lagu caddaynaya caqiidadiisa in la fahansiiyo inuu muslim yahay alla rumaysan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam caqiidada in laga dhiso laba luqadiisa in laga dhiso ta saddexaad taariikhdiis iyo sooyaalkii uu lahaa ka muslim ahaan ka soomaali ahaan iyadana in laga dhiso su-aasha labaad ama hadafka labaad wuxuu ka jawaabayaa man attabic yaan ku dayanaya yaan raacaya yaan tusaale ka dhiganaya taana waa in loo caddeeya iyadoo aynu joogno welibana xilli dadka loo samaynayo quduwaad iyo tusaalayaal aan wanaagsanayn ama fanaan ha noqdo ama laacib ha noqdo iyo dadka la midka ah taxdiid lmarjiciya cidda uu u noqonaya cidda ay tahay iyo meesha uu u laabanaya meesha ay tahay waa in loo caddeeya waa man attabic cidda uu raacayaana waa laba waa marjaciyatun macsuuma mid la ilaaliyey oo ah kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu xidho oo marjic looga dhigo wain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul iyo dadka wanaagsan ee saalixiinta ah in lagu xiro oo ay ka mid tahay labada waalid laftooda inay tusaale wanaagsan u noqdaan oo ubadkooda hadday doonayaan inay hagaajiyaan yagu waa inay hagaagaan si ay marjic wanaagsan ugu noqdaan saxaabadii taabiciintii dadkii waan wanaagsanaa ee salafka ahaa dadkaasoo dhan in lagu xiro ayaa qeyb ka ah qodobka saddexaad waa taxdiid lintimaa yuu u nisbo sheeganaya iyadana in la caddeeyo oo su-aashiisu ay noqoto ushbihu man ana anigu yaan shabahaya yaan u nisbo sheeganaya taasina waa inay wacan tahay liusrati qoyskaa uu ka soo jeedo ehelkiisa aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii usradiisa kadibna bulshadiisa kadibna dalkiisa iyo waddankiisa si guud kadibna ummadda muslimka inuu ka mid yahay xubin ka mida yahay ta noocaasa in la dareensiiyo maadaa afcal maxaan samaynaya ficilka uu samaynayo iyo waxyaabaha uu samaynayana iyadana in la isweydiiyo oo saddex qodob isugu soo urureysa islaaxu اddiin wa islaaxu اddunya wa islaaxu اlaakhira waana yoolalka iyo hadafyada nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ku ducaysanaya ducadii mashhuurka ahaa allahuma aslix lii diini اladi huwa cismatu amri waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirati alatii fiiha macaadi saddexdaa qodob in taagad laga dhigto lagu ducaysto ubadkana marka la tarbiyadaynayo la daneeyo in diintiisa la wanaajiyo adduunyadiisa iyo mustaqbalkiisa iyo horumarkiisana la wanaajiyo aakhiradiisana waxa weeye loo wanaajiyo waxaan insha allahu tacaala si gaara ah aan u dul istaagi doonaa tarbiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee oo aan iyada si gaara ah uga hadli doono oo aan iyada ku gaabsanayo biidn illaahi casa wajal sababtuna ay tahay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam markaynu ka hadlayno waa mid macsuumoo la ilaaliyey wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa ta labaad nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ilaahay uu tarbiyadeeyey tilmaamo wanaagsanna ku tilmaaman alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku sifeeyey wainaka lacalaa khuluqin cadiim walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawli casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin ra-uuf raxiim tilmaamo bini aadam yeesha kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu dhammaystiranka badnaa baa la siiyey sidaa awgeed sidaa awgeed baa saxaabadiisii xoogaanka u ahaa kaana ashjaca annaas wa kaana ajwad annaas wa kaana wa kaana tilmaamahay ku tilmaamayeen waxay ahayd sifaad ka wanaagsan meesha ugu fiicane bini aadam u gaadho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka gaadhay ida nebigu sida uu u tarbiyadaynaya waa ka duwanaanaysaa waa ka qiimo badan tahay sida dadka kale ee tilmaamihiisa aan gaadhin ay wax u tarbiyadeeyaan qadiyadda saddexaad waa tusaale wanaagsan in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu kaga dayanno qaabka uu wax tarbiyadaynaya qodobka afraad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax kasta uu ku hadlo iyo wax kasta uu sameeyo iyo ficil kasta uu fuliyaba iyo xukun kastao diinta ka mida uu dhaqan geliya waa sunne in lagaga daydaana waa mid laynoo jideeyey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu rabeynayey saxaabadiisa tarbiyadiisa markaynu dhinacyo badan ka eegno waxaynu ka helaynaa qodobadan soo socda oo ficillo badan oo uu sameynaya aynu ka helaynaa kow tarbiyada nabigu calayhi salaatu wasalaam jiilka soo koraya uu tarbiyadanayay saxaabadiisa waxay ahayd mid dhammaystiran bay ahayd jawaanibta ama dhinacyada kala duwan ee qofka laga dhiso dhammaantood waa ka sida aynu tilmaami doono qadiyadda labaad nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu si gaara ah u danaynaya dad uu xulanayo oo qofba meesha uu ku fiican yahay ayuu dad u xulanayay zayd bnu thaabit oo dayar ah ayuu wuxuu hi tacalam lii lugata yahuud marka looga sheekeeyo dakaagiisa maskax barnaantiisa waxaad ii soo baratay luqada yahuud abibakar iyo cumar muu mar walba kaxaysanay oo uu la saaxiibay oo wax walba nabigu calayhi salaatu wasalaam wax badan la wadaagay si uu ugu diyaariyo inay ummadda hagaan isaga dabadii wuxuu nabigu isticmaalaya tuulu nafas wasabri cala atarbiya dulqaad badan iyo inuu u sabro u dulqaato wax badan oo kasoo wajahayay tarbiyadii uu saxaabada tarbiyadaynayay raxima allahu muusa laqad uudiya biakara min hada fasabr waa axaadiista saxiixankii ku sugan bay ka mid tahay atadarruj fi tarbiya nabigu calayhi salaatu wasalaam halka ugu dambayso kama bilaabay ee si istaag istaag oo kala dambayso iska duldhisan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxu rabeynayay alwaaqiciya may ahayn tarbiyadiisu khiyaali may ahayn waxay ahayd waaqici ay ku noolaayeen mid ka tarjumaysa ayay ahayd alictidaal watawaazun dhexdhexaadanimo iyo wax laysu miisaamo wax laysku celceliyo ayaynu ka qaadanaynaa tarbiyada nabiga calayhi الsalaau wasalaam haddaynu su-aal isweydiino limaada nurabi maxaynu wax u tarbiyadaynaynaa waxaynu ku jawaabaynaa liannaha mas-uuliya waa waajibina saaran quwa anfusakum wa ahlikum naar ayuu alla subxaanahu watacaala leeyahy nafihiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya ta labaad kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatih فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن racyaته ayuu nabgu leeyay عalayه الصلاaةu وaسلاaم waa waaجiب aada gudanayso ta labaad لإkhraaجi jiili صاalxi naajixi mushaariki waxaynu kale wax u tarbiyadaynaynaa oo ubadka ugu dadaalayna inaynu soo saarno jiil markaynu iskaashanno saddex tilmaamood laga helay saalix waa wanaagsanyi ilaahay buu ka baqaya xuquuqdii alla subxaanah wa tacaala buu ilaalinaya diinta alluu ku toosanyi waa qof saalixa laba naajix nolosha ku guulaystay oo la soo baxaya noloshiisa la soo baxaya oo isku fillaasho xagga adduunyada ka gaadhaya mushaari horumarka bulshadiisa iyo wanaagiisa iyo islaaxiisa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar musaacadat nnaas walmuxtaajiin waddacafaa qof diyaar u ah waxa weeye bulshadiina inuu wax taro saddexdaa tilmaamood bulsho leh inay soo baxdo ayaynu doonaynaa markaynu wax tarbiyadayna waxaa jira waxyaaba inoogu kaalmeynaya tarbiyada ubadkeenu inay hagaagto waxaa ka mid a ah ubadka inta aan waxa weeye aanay iman hooyadood in la xusho marka la xushana in wax la baro oo labadii waalid islaaxooda naftooda ay ka shaqeeyaan iyaguna taa isugu kaalmeeyaan waxaa ka mid a waalidku inuu dareemo ubadka in lagu haysto oo shaydaanku uu ku haysto laaxtanikanna waa tii alla subxaana wa tacaala aayado badan inoogu sheegay shaydaanku inuu ku hanjabayo dadka iyo ubadkoodaba inuu waxa weeye lowsanayo oo uu kaxaysanayo dareenka noocaasana in la dareemo oo dagaal kala duwan haddii ay tahay mid xagga shaydaanka kaaga imanaya mid kaaga imanaya cadowga gaalada inugu soo duulay iyo waxa uu maleegayo ubadkeenna kusoo wajahan caalamkan iyo tiknolojiyadan iyo isbeddelkan dhacay saameynta ay keenayso biyaada aad ku nooshahay waxyaabahaasoo dhan dagaal iyo loola ah inaad kula jirto ta noocaasna in la dareemaa waa muhim qodobka nuxurkiisa haddaan usoo dhaadhaqo nabigu calayhi salaatu wasalaam qaabab kala duwanna dadka waa u dhisay qaabab kala duwan iyo dhinacyo kala duwanna dadka waa ka dhisay usluubyo kala duwan iyo qaabab kala duwanna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u maray usluubyada haddaan ku bilaabo waxaa kow ka ah asaaliib laga doonayo waalidiintu inay dhaqan geliyaan asaaliibtaa waxaa ka mid a ah, kow alqudwatu alxasana ubadkaaga qudwo wanaagsan inaad u samayso adugu inaad tusaale wanaagsan u noqoto waa qodobka koowaad wey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay gabadh saxaabiyada oo ilmaheedii u yeedhaysa tacaala tacaala bay ku tihi kaalay kaalay wuxuu hi nabigu maxaad u haysaa waxay tihi waxbaan siinaya wuxuu hi nabigu calayhi asalaatu wasalaam haddaadan siin lahayn kutibat calayka kidba been baa lagugu qorin laha oo lagu xisaabin laha way dhacdaa waalidiinta qaar inuu idhaahdo waan kusoo xero gelinay waan kusoo celinay iyo wixii lamida kadibna wixiisi aanu siin qudwo xasan waa inaad u noqota ilmaha haddii ilmihii aada leedahay qur-aanka ku dadaal oo aan weligii ku arag ama musxafka sita oo qur-aanka akhrisanaya ama xifdinaya ama aan ku dadaalay hadalkaagu waa biyo codlaanshayi haddii waalidkii uu leeyahay ilmihii sigaarku waa ku dhibayaayo jooji isaguna uu ku hor cabaya harya habeen waxaa weeye waa tusaale xun nabiguna calayhi salaatu wasalaam tusaale wanaagsan buu ahaa ubadkii qadiyadda labaad taxayun lwaqti lmunaasib sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka helaynaa waqtiyada qofku uu soo jeedo ama wax loo sheegi karo inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka faa'iidaysanayo waxaa ka mid a nabigu inuu la dalxiisayo socdaal la gelaya gaadiidkiisa ay la fulayeen kadibna nabigu waxuu sheegaya calayhi الsalaatu wasalaam kuntu radifa الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam faqala ya bna cabaas kuntu radifa الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam calى ximaar faqala ya mucaad bna jabal nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baan gaadiid la saarnaa waa soconayna kadibna nabigu taladaasuu isiiye ama naseexadaasuu isiiyey xilliga gaadhiga la wada saaran yahay ama meelaha dalxiiska loogu maqan yahay ama socdaal lagu wada sugan yahay ama wadooyinka la wada lugeynayo xilliyada noocaasa in laga faa'iideysto sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam baynu ka soo helaynaa waxaa ka mid a waqti acaam xilliga cuntada la cunayo oo ay habboon tahay qaws usradu inay meel wax ku wada cunaan intay awoodayaan oo odagiina haddii sixnigiisa gaar loogu geeyo islaantuna kijada ay ku cunto inankiina qol loogu geeyo inantiina qol loogu geeyo waa jaan isdayacmaya marka cuntada laysugu yimaado xilliga noocaasna waa xilli edabta iyo akhlaaqda wanaagsan la isku cumar bn abi salama ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxi waxa kula cunay sida saxiixeynka ku timi waxa ui kaanat yadii tatiishu fi sarxa gacantaydu waxay ku dulduulaysay sixdiga oo hadba dhinacba wax ka qaadanay nabigu calayhi salaatu wasalaam talooyin buu siiyey yaa gulaam sami illaah wakul biyamiinik wakul mima yaliik bisinka u qabo gacanta midigna ku cun dhinaca ku xigtana ku ekow oo dhinaca waa ka cun waa janis nabigu ka faa'iidaysanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida ah, waktiga ilmuhu xanuunsanayo oo qofku uu dhagan uul yahay nabigu dhalinyarada waa booqanay wuxuu booqday wiil yahuudiya see bukhaari ku timi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsanaya kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu usoo bandhigay inuu islaamo uuna islaamay anoo soo koobaya waxaa ka mid a ah usluubyada waalidku isticmaalayo alcadl bayna alawlaad ubadkii cadaalad inuu u sameeyo waayo haddii uu u kala eexdo ama u kala badiyo ama uu muujiyo ficil ku muujiyo inuu kala jecel yahay qalbiga ilaahay baa gacanta ku haya ta noocaasi waxay keenaysaa ilmihii kale xasad iyo nacayb iyo wixii la midi inay ku abuuranto waxaanaynu wada garanaynaa nabiyullaahi yuusuf iyo walaaladii wixii soo kala dhexmaray wuxuu nabigu gaadhay calayhi salaatu wasalaam isagoo qadiyadda cadaaladda ubadka loo sameynaya aanu danaynaya ninkii saxaabiga ahaa ee nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam markii wiilkiisu u yimi wiilkii intuu qaaday buu nafta ku fadhiisiyay waana dhunkaday inantiisii markay u timina intuu soo qaaday uu dhinaciisa fadhiisiyey inantii mana dhunkan dhaftana kuma qaban nabigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam maa cadalta baynahuma cadaalad umaad samay waa cadaalad maxay ku saabsan waa dhunkasho ilmihii la dhunkanayo iyo meesha la fadhiisinayo ayaa lagu kala soocay nabiguna calayhi salaatu wasalaam daray waxaa ka mid a ah ubadka xuquuqdiisa in lala socdo iyo baahiyihiisa oo wuxuu u baahan yahay in loo fududeeyo ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah canaanta badan in laga ilaaliyo anas ibnu malik waxaa ka mida ah baahihiisa in la daboolo ciyaarba u baahan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisho u soo gelaya oo lucbadeedii ku ciyaaraysa inuu soo gelaya waa u ogolanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida canaanta in laga daayo canaanta badan in la yareeyo ayaa iyaduna muhima anas bnu malik wuxuu ahaa wiil yar oo ummu sulaym ay u keentay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii ay u keentay waxay tidhi aku khidmadeyn toban sanaan ukhidmadeyn u khidmadeynaya buuli nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu adeegay tobankaas sano maalin shay aan sameeyey maxaad u samaysay ma odhan buuli shay aan samayn waayana maxaad u samayn weyde maalinna iguma odhan buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam taasina waa mid la doonayo inaynu kaga dayanno canaanta badani waxa weeye saamayn iyo raad ma keento qodobkaasi waa usluubiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalayay oo ku wajahan waalidiinta markay ubadka tarbiyadaynayaan waxaa jira usluubyo kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ubadka caqligooda uu ku kobcinayay waxaa ka mid a qisooyin iyo taariikh nabigu inuuga sheekeynaya calayhi salaatu wasalaam oo saameyn badan ku keenaysa ubadka ku keenaysa qisatu jurayj alcaabid qisatu asxaabi algaar ways alqarn qisasu alambiyaa oo nabigu ka sheekeynayay iyo qisooyin badan qisatu lgulaam suurat lburuuj qisada lanagaga xikaayooday qisooyinka noocaasa buu u warinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam si ay wax uga qaataan waxaa la mid ah hadal toosa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu kula hadlayay yaa gulaam yaa bunay yaa dal-udunayn siduu ku lahaa anas ibnu maalik hadal toosa oo iyaga u munaasiba nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku wajahayay waxaa la mid a ah nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ula xidhiidhayay ubadkasi caqligooda iyo garaadkooda waafaqsan inuu nabigu danaynaya calayhi salaatu wasalaam taana tusaalayaasheeda waxaa ka mida dagaalkii beder markii ay saxaabadii soo qabteen wiil biyaha u dhaaminayay quraysh ee saxaabadii ay weydiiyeen cadadka gaaladu ay tahay waxay ku idhaahdeen ma kun ba ma laba kun ba ma saddex kun ba suaalaha su-aalahaasay ku badiyeen nabiguna waa tukanaya alayhi salaatu wasalaam waa fahmaya markuu salaada ka baxay ayuu nabigu ku uhi alayhi salaatu wasalaam wiilkii kam yanxaruuna min aljazuur tuldaha geela ama awrta imisay ka gowracaan wuxuu uga jeedaa nabigu taa inuu fahmayo tirada boqolaalkaa ma koobi karo laakiin imisa geelay gowracaan waa mid uu fahmi karo wuxuu ihi sagaal ama toban nabigu wuxuu ihi ama waa sagaal boqol ama waa kun halkaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xisaabta ka qaatay waxaa la mida ah oo nabigu isticmaalayay alxiwaaru alhaadi maca alatfaal in lala doodo xiwaar iyo hadal lala furo deganaansho uu ka muuqdo wiilkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee yihi nabi alla waxaad ii fasaxdaa inaan zinaysto nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa u caqli celiyey markay saxaabadii dideen hadalkaa ay weynaysiiyeen nabigu waa dejiyey waana soo dhaweeyey wuxuu ku uhi mala jeceshaa jeceshahay hooyadaa mayadu walaashaa ma la jeceshahay eedadaa ma la jeceshahay maxaarimtiisu u tahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam hablaha aan dhashe ma la jeceshahay mayadu markuu soo dhawaaday buu nabigu u duceeyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna ku uhi nabigu dadka kalena waxa weeye hooyooyinkood iyo walaalahood inaad waxaad ku samayso lama jecla wuxuu nabiga ka baxay isagoo waxa weeye ugu nacab ficil la sameeyo zinada ugu nacab xiwaarkaasina aada iyo aada buu muhim u yahay nabigana waa kaga dayanayna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah qaababka nabigu isticmaalayay nafsiyaadka waxyaabaha dhisaya dareenkooda iyo shucuurkooda inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aada u danaynayay waxaa ka mid ahayd inuu la saaxiibayay wataan hadda soo tilmaamay axaadiis badan baa ku timi inuu la fuulayey gaadiidka la fuulayey nabigu calayhi salaatu wasalaam inta uu u yeedho inuu soo saarayay dameerka ama faraska uu fuushayay farxad inuu quluubtooda gelinayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ka farxinayay xasan ayuu idhaahdaa igu yeedha xasan isagoo ordaya intuu u yimaado nabigu u fadhiistaa dabeedna mucaanaqu ku sameynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiistu tilmaamayso wuxuu odhanaya ilaahay waan jecelaha ee waxa weeye jeclow nabigu waa munkanaya calayhi salaatu wasalaam oo markii xasan uu usoo galay sida saxiixeynka ku timi nabigu waa dhunkaday ilmihiisa uu awowga u yahay alxasan bnu cali bn abi aalib dabeedna aqrac ibnu xaabisoo baadiye ka yimi oo qoomkiisa bani tamiim sayid u ahaa ayaa la yaabo wuxuu uhi nabi allow miyaad dhunkataa toban wiil baan dhalay ilaahay baa ku dhaartay midna ma dhunkan waa intii u noolaaw nabigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam awaa amliku laka an nazaca allahu min qalbika araxma man laa yarxam laa yurxam ka an naxariisa looma naxariisto haddii ilaahay qalbigaaga naxariistii uu ka siibay maxaan anigu kuu samaynaya ama aan ku siinaya waxaa la mida ah in dhabta lagu qabto umaama binti zaynab binti muxamed calayhi الsalaatu wasalaam waradia allahu canha salaada ayuu nabigu ku qaadaya calayhi salaatu wasalaam sida saxiixaynka ku timi in wax lala cuno sida cumar bn abi salama uu wax lala cunayay oo wakti lala qaato waxaa la mida ah tartan wanaagsan dhexdooda in laga abuuro oo nabigu saxaabada inta uu safo sida xadiista qaar ku timi kaana yasufuhum dabeedna waxay gelayeen musaabaqo iyo baratan bay gelayeen waxaa la mida usluubyada nafahooda iyo dareenkooda u wanaagsan in la ammaano waxaa ka mida kalsoonida naftiisa uu ku qabo in la kobciyo hadday tahay siraha sida loo ilaaliyo in la baro anas ibnu maalik oo aan qaan gaadhin ayuu si u dhiibay nabigu calayhi salaatu wasalaam hooyadii baa ku odhanaysa muxuu nabigu kugu siraysa wuxuu ka odhanayaa ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed dabadi cid u sheegi maayo ilmahaaga xilliyada qaar inaad sir u dhiibto oo aada u sheegto sirtaa inuu ilaaliyo waxay ku abuuraysaa kalsooni inuu mas-uuliyad qaadi karo taana nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu dadaalaya tusaalayaasheedu waa badan yihiin waa soo koobaya waxaa ka mid a ah alistijaabatu limuyuuli ifli wa tardiyati ubadka in la raaligeliyo wuxuu jecel yahayna waxa weeyaan loo sameeyo wixii suuragala ah. waxyaabaha nabigu asaaliibtu isticmaalaya waxaa ka mid a ah altargiibu watarhiib ubadka inuu wax jeclaysiiyo iyo inuu cadsiiyo labadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isticmaalaya taana dawaabid iyo xuduud bay leedahay jeclaysiinta iyo koolkoolintana in lagu talax tago ma aha cabsiinta iyo baqdingelintana ficil aanu la soconna iyaduna mid munaasiba ma aha ma habboona waalidku ilmihiisa markuu u hanjabo horta wuxuu ugu hanjabaya waa inay ku salaysan tahay wax weyn oo ciqaab mutaysanaya ta labaad waxa ugu hanjabaya waa inay noqotaa wax suuro gelaya inuu fuliyo oo aan dhibaato badan keenayn laakiin hadduu caadaysto mar kasta inuu iska hanjabo ilmihiina uu ogaado waxaa lagu hanjabaya inaan la fulinayn waxaa weeye hanjabadaadu cidlay ku dhacaysaa wadda ku khasaaroonaysaa waxaan kusoo koobaya kaga baxaya markaynu doonayno ubadka inaynu dhisno waxaa loo baahan yahay majaalaad kala duwan oo hadda aanan faahfaahinayn ilmihii inaynu ka dhisno majaalaadkaas waa caqiidada in xagga caqiidada laga dhisa ilmaha oo haddii caqiidadu ka xumaato ama afkaar khaldan u qaato waxa weeye mujtamacana khasaaro ku yahay adigana dhib buu ku soo gaadhsiinaya ilaahayna maalinta qiyaamo oo kale xisaabtamaya caqiidada in laga dhisaa waa ta keenaysa ficilkiisa iyo dhaqankiisu inuu hagaago waa majaalka koowaad waana ka aadka loo danaynayay qaabab kala duwanna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u danaynayay saxaabada iyo taabiciinta iyo salafkiina waa u danaynayay waxa uu leeyahay cabdurazaaq kitaabka musanafka uu kusoo saaraya kaanuu yastaxibuun an yulaqana awala maa yufsix laa ilaaha ila allah salafkii waxay jeclaysanayeen in loo laqimo xilliga ugu horeeya hadalkiisu cadaado ee hadalka u bilaabo laa ilaaha ila allah in loola qimo si uu ugu hadaaqo dhinaca labaad waxaa la midoo soo gudagelaya qur-aankii in la xifdisiiyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii in la baro waxyaabahaasoo dhan ayaa loo baahanya jaanibka labaad aynu ka dhisaynaa waa cibaadada in lagu tarbiyadeeyo salaadii masjidkii inuu aado inuu soomo kunnaa fakunnaa nasuumuhu wanusawimu sibyaanana xataa najcala liaxadihim allucbata min alcihn kama jaa fi saxiixayn min xadiidi ruwey ilmahaanu soominayna maalinta cashuura dabeedna markay ooyaan cuntada agteeda lucbad baanu u samaynayna ilaa laga gaadhayo afurka laga gaadhayo alihada xaj farafacat ilayhi imra'atun sabiya ilmihii baa la xajisiinay si uu xajka ula qabsado dhinaca cibaadadana waa in laga dhiso wey dhinaca saddexaad xagga bulshada iyo sida uu la macaamilayo iyadana in laga dhiso waynu kasoo soo sheekeynay nabigu inuu wax la cunayey inuu la saaxiibayey masaajidada in la keenayey iyo masaa-isha la midka ah ilmihii si uu u noqdo ilmo bulshaha bulshada la jaan qaadaya iyadana waa in laga shaqeeyo waxaa ku timi sunanta ku timi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu arkay ra'a alansaar muqbiliina min cursin ra'a nisaaa wasibyaan dumar iyo caruur arooska yibuu arkay nabigu waxaa yihi allahuma inahum min axabi innaasi ilay uu u daayay nabigu calayhi salaatu wasalaam bal waa ugu duceeyay ficilka ay sameeyeen aroos inay isugu yimaadeen ubadkii la ysugu keenay dumarkiina ay isugu yimaadeen bulshaahaan sida ula falgey lahaa waa in laga dhisay waxaa iyaduna lamida ah jaanibka afraad akhlaaqda in laga dhiso aadaabta in laga dhiso adabta uu labada waalid kula macaamilayo macalinkiisa kula macaamilayo culimada kula macaamilayo mujtamaca iyo bulshada kula macaamilayo jaarka uu kula macaamilayo akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsanna in la baro iyaduna aad bay muhim u tahay nusuustuna taas way ugu boorinaysaa kunaa natacallamu اladab uma natacallamu اlcilm idhab ilaa malik fakud min samtihi wa hadyihi wa qabla cilmih in adabka lagu dadaalo iyo dhaqanka wanaagsan intaan cilmiga lagu dadaalin qadiyadda lixaad ama shanaad majaalaadka nebigu ka dhisaya saxaabada innagana laynaga doonayo welibana muhimkaa xilliyadan waa aljaanib alcaaifi almajaal alcaaifi caatifada iyo dareenka wanaagsan in laga dhiso oo ilmahaaga aada ku tiraahdo waa ku jecelah ee sidaa hayeeni inaad dhulkato jacayl aada u muujiso waayo booska haddaad buuxin weydo cid kale ayaa buuxinaysa waxaa la ogaada inanta aabbaheed iyo hooyadeed ay jacaylka u muujiyaan aabbaheed la kaftamo madaxa ka dhunkado xataa haddii ay qaan gaadho inanta noocaasi uma baahato dhalinyaro telefoonka ay kala haasawdo oo ku idhaahda waa ku jecelaha waayo haryar habeen waxay maqlaysaa cid ku oranaysay maqlaysaa xiiso badan uma qabto in cid kale ay ku tidhaahdo waa ku jecelaya waa ku dhimanaya jaanibka caatifiga ah ilmaha haddii loo daboolana waxay keenaysaa in waxa weeye la ilaaliyey ama la badbaadiyey waxaa la midha ah aljaanib alcilmi aqoontiisa in la dhiso maadi iyo diini labadaba kusii fogaan maayo waxaa ka mida ah oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ka helaynaa ilmaha jirkiis iyo caafimaadkiisa in la ilaaliyo in la cuntaysiiyo oo cunto la siiyo in waxaa weeye ay baratamaan oo lala baratamo nabigu calayhi salaatu wasalaam caaishuu la baratamay oo aan qaangaadhin nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada inta uu safro ayuu waxa weeye barata siinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku guubaamiyey in waxa weeye wax la gano oo shiishka la barto iyo waxyaabaha la midka ah cumar bnu khaaab waxau hi callimuu abnaa'akum asibaxata warimaaya ubadka dabbaashana hala baro oo sbortiska hadda ugu qiimaha badan iyo sida wax loo shiisho labadaba ha la baro marna waa ciyaar marna waxay soo gudagelaysaa waaciduu lahu ma istatactum min quwati wa min ribaaqi اlkhayr oo nabigu ku macneeyey kow inay ka tahay alaa ina alquwata ram in wax la gana ay soo gudagelayso waxaa ugu dambeeya altahdiib اljinsi altahdiib اljinsi oo iyaduna xilligan aada iyo aada u muhima xagga jinsiga iyo galmada iyo rag iyo dumar waxaa ka dhaxeeya iyadana tarbiyad fiican in laga siiyo wuxuu leey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam fariquu baynahum fi lmadaajic ilmuhu markay toddoba jir gaadhaan waxa weeye ha lagu kala kaxeeyo oo markay tamyiis gaadhaan caqligaystaan wax kala soocayeen gogasha ha lagu kala sooco oo inamadana qol ha la seexiyo gabdhahana qol ha la seexiyo waa tarbiya jinsiya nabawiya oo lagu abaminayo jinsigan kale inuu iska dhowro oo waxa weeye ka fogaado iyo masaail il badan oo waktigu haddaa aanu ii saamaxayn waxaa aan kaga baxaya insha allahu tacaala mawduucu waa mawduuc aad u qiimo badan waalidiintu waxaa laga doonayaa si ay ubadkooda u rabeeyaan inay wax ka akriyaan mawduucan aada u dhegaysaan weeleeyaan wixii ay qaataan ay dhaqan geliyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wasalam